أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka sideedii soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد التشهد الأخير التحيات كالدنباء أي شيخ هل كان كجه الله manhaji online رحمه الله وجوب التشهد وحدنا سيبا بيستي أما عنوان كسير دقي التحيات كالدنباء إنه واجب يهي ثم كان انتهى بدوحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة markuu dhammaystiro ragcadda afraad dabadeed yajlisu mid fadhiista ayuu ahaa litashahudi alakhiiri ataxiyaadsiga dambe mid u fadhiista ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa ya'muru fiihi mid amra ayuu ahaa fadhigaa gudihiisa wuxuu amri jiray in la akhriyo bimaa amara bihi fi lawali kuu amray fadhigii hore ee markaa lagu atixiyaadsanayey wuxuu amray in la akhriyo ayuu halkanna amray in la akhriyo bimacnaa atixiyaadkii markii hore la akhrinaayey oo kalaam marka dambena la akhrinayaa salaadda gebagabadeeda wa yasnacu wuxuu samaynayaa ruuxu fiihi fadhigaa gudihiisa ugu dambeeya salaadda maa kaana kuu ahaa yasnacu mid sameeya fil awali fadhigii hore ataxiyaadsiga uu fadhiistay siduu samayn jiroo kale ayuu samaynayaa ilaa annahu kaana yaqcudu fiihi mutawarikan wuxuu kaga bedellaa uun wuxuu u fadhiisan jiray fadhiga ugu dambeeya salaada wuxuu u fadhiisan jiray isagoo tawarug samaynaya oo sinta bidix dhiganaya addinka bidixna addinka midig hoostiisa caaradiisa ka dusinaya caarada addinka markaa bidix ama markaa faraha ka dusinaya addinka midig hoostiisa ka dusinaya oo bimacnaa sinta yacni markaa bidixna dhiganaya tawarukna min alwarik baa laga keeno waa tafacul min alwarik waa sindhigasho weeye sinta la dhiganayo yufdii wuxuu gaadhsiin jiray biwarikihi sintiisa alyusraa ee bidixaysa ila alardi arlada ayuu gaadhsiin jiray yacnii misigtiisaas waxa weeye bidix ayuu markaa dhigan jiray markaa dhulka wa yukhriju wuxuu soo bixin jiray qadamayhi labadiisa addinna wuxuu ka soo bixin jiray min naaxiyatin waaxida gees keliyuu ka soo wada saari jiray gees keliya ayuu ka soo wada saari jiray xadiiska sheegaya inuu tawaruka samaynayo kaana yaqcudu fiihi mutawarikan sheikhu wuxuu ihi bukhaari baa soo wariyey xadiiska markaa sheegaya wa yukhriju qadamayhi min naaxiyatin waaxidana wuxuu sheikhu yidhi waxaa soo wariyey abu daawuud iyo bayhaqi bisanad saxiix wayajcalu wuxuu ka yeeli jiray alyusraa adinka bidix taxta fakhidihi wa saaqihi bawdadiisa midig iyo dhudhunkiisa ama xooggiisa midig hoosteedu ka yeeri jiray oo bimacnaa bawdada bidix iyo xooggeeda oo bimacnaa saaqa ah oo dhudhunkaa markaa adinka ah midig ayuu markaa hoos marin jiray halkaasuu hoos dhigi jiray xadiiskaana waxaa soo wariyey muslim wa yansibu waa taagi jiray alyumnaa adinka midigna waa taagi jiray bimacnaa waxaa loo jeedaa adinka midig cidhibtiisana sari u taagi jiray oo caarada addimada addinka markaa caaradiisa ayuu arlada ku joojin jiray dabeedna cidhibti way istaagaysaayo xagga markaa yacni sare ayay isu taagaysaa wa yansibu alyumna xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey wa rubbamaa farashahaa axyaanan waxaana jiri jirtay wakhtiyada qaarkood inuu markaa goglo adinkaa midig inuu goglana waa dhici jirtay marmarka qaarkood waxaana soo wariyay muslim iyo abu cawaana axyaanan baanu sheikhu yidhi markaa sida kale ayaa haalib ahayd inuu cidhibta adinka midig taago adinka bidixna hoos mariyo adinka markaa midig hoos mariyo saasaa haalib ahayd waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa ataxiyaadka ugu dambeeya inuu yahay mid waajiba waayo xadiiskii aynu soo maray ama axaadiistii loo deliishanaya atixiyaadka dhexe baabkanna waa loo deliishanaya atixiyaadka dambe waxaana xadiiskaa ku sugnaa in nabigu sala allahu alayhi wasalam amray atixiyaadsiga walamru yaqtadi alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimu keensanayaa waa jirtaa madaahibta qaarkood inay leeyihiin atixiyaadka dambe iyo ka hore labaduba waa sunne waana soo maray oo maalikii abu xaniifa waxay qabaan labaduba inay sunne yihiin laakiin sida saxiixa ah atixiyaadka dambe yacni waa waajib weliba waa rukni oo in laga taga ma aha tegitaankiisana sujuudu sahwi kabi maayo waa in lala yimaadaa atixiyaadkii hore wixii loo daliishaday waa loo daliishanayaa haalibkoodii xadiiskiina waata ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu tashahudka faral yeelay oo waxay tasriixinayaa lafdiga fardi iyo inuu nebigu sala allahu alayh wasalam u bari jiray atixiyaadka sida suurad qur'aana uu baroo kale u bari jiray sida suurad qur'aana uu u baroo kale ayuu u bari jiray amar ahaanna nebigu sala allahu alayh wasalam waa amray waana daa'imay min qabli an yufrada tashahudu intaan tashahudka la faral yeelin marka lafdiga fardi axaadiista qaarkood oo saxiixa tasriixinaysa marka in la yidhahdo waa sunne ee saxiix ma aha mid saxiixa ma aha marka atixiyaadka dambe waa lala imanayaa sidii kii hore loo akhriyaana loo akhrinayaa nebigana sala allahu alayh wasalam waa lagu salinayaa salliga gaa wuxuu ugu yeelayba cunwaan gaara ah oo baab dambe ayuu u yeelay xagga fadhigana waxaa loo fadhiisanayaa sida salaada atixiyaadsigaa hore loo fadhiistay oo kale laakiin waxay kaga bedelan tahay salaaddii laba atixiyaad le atixiyaadka dambe waxaa loo fadhiisanayaa tawaruk oo waa in sinta bidix la dhigto adinka bidixna addinka midig la hoosgeliyo waxaana haaliban uu samayn jiray cidhibta adinka midigna inuu sare u taagi jiray laakiin marmarka qaarkoodna addinka midig inuu goglo waa dhici jirtay laakiin markaa lafteeda wuxuu samayn jiray addinka bidix wuxuu kala dhex gelin jiray xoogga addinka midig iyo bawdada addinka midig buu kala dhex gelin jiray iyadoo addinka bidix uu ku kala dhex jiro saaqa ama xoogga adinka midig iyo bawdadiisa uu ku kala dhex jiro ayuu ku fadhiisan jiray oo marka adinkii midig uu goglan yahay waxa uu noqonayaa in waxa weeye faraha iyo markaa ay u jeesanayaan yacni jihada markaysa midigtiisa xigta ayaa faraha addinka midig u jeesanaya cidhibta adinka midigna xaggiisay soo xigaysaa isagoo sidaa u goglamay ayuu addinka bidixna kala dhex gelinayaa saaqa adinka midig oo yacni xooggiisa ah iyo markaa bawdada adinka midig ayuu kala dhex gelin jiray markaa labadaa dhexda iyadoo saa ugu jirta ayuu ku fadhiisan jiray taasna wakhtiyada qaarkood buu samayn jiray laakiin waxaa haalib ahayd inuu cidhibta adinka midig taago addinka bidixna uu hoos mariyo saaqa iyo bawdada adinka midig labadaba uu ka hoosaysiyo laakiin salaaddii aan laba atixiyaad lahayn ee atixiyaad keliya leh iyada waxaa loo fadhiisanayaa uun iftiraash saynu soo marray wa kaana yulqimu kafahu lyusraa rukbatahu wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yulqimu mid ku daboola buu ahaa kafahu kafkiisa iyo cukurkiisa alyusraa bidixeeya rukbatahu ruuggiisu ku dabooli jiray yataxaamalu calayhi yacni waana cuskan jiray oo bimacnaa sidii wax cuskanayo oo kale ayuu markaa u qabsan jiray ruugga xadiidkana waxaa soo wariyey muslim ee abu cawaana wa sanna fiihi wuxuu jideeyey nebigu sala allahu alayh wasalam fadhigaa gudihiisa alsalaata calayhi salliga isaga lagu sallinayuu jideeyey fiihduna waxay u noqonaysaa yacni markaa fadhigaas loo fadhiistay atixiyaadkaas kamaa sanna daalika siduu taa uu jideeyey fi tashahud alawali atixiyaadsiga hore siduu u jideeyey in lagu salliyo nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu atixiyaadsiga dambena u jideeyey in lagu salliyo waqad madaa hunaaka waxaa ku soo hormaray halkaas dikru siyaqi odhaahyada sheegista la sheegayo alwaaridati soo arooray fii sifati asalaati salliga markaa sifadiisa calayhi sala allahu alayh wasalam nebiga lagu sallinayo siiqooyinka loogu sallinayana yacni hore ayay kuu soo martay oo aynu usoo aragnay wujuubu salaati cala alnabiy sala allahu alayh wasalam wuxuuna sheikhu halkana u baabaystay ama cunwaan ka dhigay salliga nabiga lagu salinaya sala allahu alayh wasalam inuu waajib yahay waqad samica xaqiiqee waa maqlay sala allahu alayh wasalama nebigu rajula nin ayuu maqlay ninkaasoo yadcuu ducaysanaya fii salaatihi salaadiisa gudaheeda ayuu ducaysanayay ninkaasoo lam yumajid illaaha tacaala ilaahay aan ammaanin walam yusalli cala nabiy sala allahu alayh wasalam nebigana aan ku salliyin sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam cajila haada waa degdegay kaasi uma dacaahu dabeedna waa u yeedhay nebigu sala allahu alayh wasalam faqaala lahu wuxuu ku yidhi isaga waligayrihi iyo ciddaan isaga ahaynba wuxuu ku yidhi bimacnaa si caama wuxuu u sheegay idaa sallaa axadukum markuu tukanayo midkiin falyabda ha ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi mahadnaqa uu rabbigii u mahadnaqayo jalla ilaahay isagaa weyn wacaza ilaahay isagaa haaliba iyo wathanaa'i ammaanta uu ammaanayo calayhi ilaahay uu ammaanayo ha ku bilaabo uma yusallii dabeedna waa ku sallinayaa cala alnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ayuu ku sallinayaa wa fii riwaayatin riwaayana waxaa ku sugnayd liyusalli ha ku salliyo cala anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ha ku salliyo uma yadcuu dabeedna waa ducaysanayaa bimaa shaaa kuu doono inuu ku ducaysto ayuu ku ducaysanaya xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu khusayme iyo xaakim ayaa soo wariyey waana saxiix wa samica rajulan waa maqlay nebigu sala allahu alayh wasalam nin yusallii nin tukanaya ayuu maqlay famajada allaha markaasaa ninkii wuxuu weyneeyey oo ammaanay ilaahay tamjiidku waa tacdiim iyo sanaa famajad allaha wuxuu weyneeyey ilaahay wa xamidahu waa mahadiyey wa salla cala nabiyi sala allahu alayh wasalama waana ku salliyey nebiga sala allahu alay wasalam faqaala rasuulu llahi sal allahu alay wasalam wuxuu yihi rasuulki ilaahi sal allahu alay wasalam udcu tujab ducayso tujab ducada waa laga aqbalay haddaad ducaysateen wasal weydiiso tucta waa lagu siin haddaad wax weydiisatona waa lagu siine su'aalo oo bimacnaa ilaahay bari xadiiskana waxaa soo wariyay nasaa-i bisanad saxiix mas'alada oo halkan sheikhu kaga hadlaya waxay ku saabsan tahay salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu salinayo marka salaada gebagabadeeda lagu jiro atixiyaadka dambe la atixiyaadsado in nebiga lagu salliyaa sala allahu aleyh wasalam inay waajib tahay culammaduna aqwaal bay ka leeyihiin culamada qaarkood waxay leeyihin waa sunne waana sida jamaahiirta culammadu ay qabaan oo badanka culammadu waxay ku tageen salliga nebiga sala allahu alay wasalam lagu sallinaya salaadda gudaheeda waajibna ma aha ruknina ma aha ee waa sunno waa shay wanaagsan bay leeyihiin oo fadiilo ah hadduu sameeyo ajar buu ka helayaa hadduu ka tagana marka xaraj iyo dhibi ma saara saasaa jamaahiirta culammada ama badankoodu ku tageen badanka culammadu saasay mareen qowl labaad wuxuu leeyahay maye atixiyaadka dambe gudihiisa in nabiga lagu salliyaa waa rukni la-aantii aan salaadu asaxayn waana sida imaamu shaafici wa wakayruhu ay ku tageen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waa waajib laakiin rukni ma aha oo xad rukninimo ma gaadhsiisna laakiin waajib weeyi oo salaaddu way asaxaysaa haddaan lala iman waxaanay ku asaxaysaa marka maca alismi bay ku asaxaysaa saasoo kale culamada qaarkoodna marka ay qabaan oo xad ruknimo gaadhsiinayaan laakiin waxay leeyihiin naqsi baa salaaddii ku imanaya naqsigaasna ma aha miday salaaddii u burayso bacdu ahlicilmina saas yadaa bay leeyihin sheekhu wuxuu yidhi waclam ana hada alxadiisa yadullu cala wujuubi asalaati calayhi sala allahu aleyh wasalam fii hada atashahudi lilamri biha waxaad ogaataa inuu xadiiskani ku tusinayo salliga nebiga lagu salliya sala allahu aleyh wasalam inay waajib yahay fii hada atashahudi atixiyaadka gudihiisa ee nabiga lagu saliya atixiyaadka dambe weeyaane inuu ku tusinayo xadiidkan inuu waajib yahay lilamri biha wuxuu kuu tusinayaa waajibnimada amarka uu nebigu sala allahu alayh wasalam amray salligaas waqad dahaba ila alwujuubi waxaana ku tegey waajibnimada alimaamu shaaficiyu imaamu shaafici waa ku tegey wa axmedu imaam axmedna waa ku tegey fii aakhiri riwaayatayni canhu labada riwaaye laga soo wariyey ta dambaysay riwaayadiisa dambe sidaas yadaaba ku tegay wa sabaqahumaa ilayhi jamaacatu min alsaxaabati wahayrihim waxaana ugu horreeyey sidaas koox saxaabada ka mid ah iyo koox taabiciinta ka midii buu uga horreeyey bal qaala alaajuriyu wuxuu yidhi sheikha aajuri la yidhaahdaa fi shariica kitaabkiisa shariica la yidhahda wuxuu ku yidhi man lam yusalli cala nabiy sala allahu alay slam fi tashahudihi alakhiir kaan ku saliyin nabiga sala allahu alay wasalam ataxiyaadkiisa dambe aan ku saliyin wajaba calayhi waxaa ku waajiba icaadatu salaati salaadda inuu soo celiyaa ku waajiba salaadda inuu soo celiyo ayaa ku waajiba walidaalika sidaas daraaddeed faman nasaba alimaama ashaaficiya ila shuduudi ka u nisbeeya imaamu shaafici shuduudnimo u nisbeeyey iyo faquuqnimo masalada uu ku faquuqmay oo culammada kale kala shaad noqday liqowlihi biwujuubiha odradka uu yidhi daraaddeed shaadnimo u nisbeeyey uu culammadii ka shaad noqday biwujuubiha salligu inuu waajib yahay oo atixiyaadka dambe inuu waajib ku yahay in lagula yimaado ka sidaa u nisbeeyey famaa ansafa cadaalad iyo insaaf ma samaynin kamaa bayanahu alfaqiihu alhaytamiyu siduu caddeeyeyba arrinku weeye ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa la yidhaahdo addur lmanduud fi الsalaati waاsalaami cala saaxibi lmaqaami lmaxmuud marka wuxuu caddeeyey inaan masalada shaad ku ahayn ahlu cilmi kula socdaa inay jiraan qaar uga horreeyey qaar uga dambeeyeyba inay jiraan almuhim sheekhu اlalbani waxay u eg tahay imaam shaafici siduu ku tegey eh, inuu markaa raacayo ou qabo waajibnimadan waxa daahira inuu uga jeedo yacni mid rukuninimo ah oo bimacnaa la-aanteeda aan salaadu asaxayn saniiciisu saas yada abu u egyahay kole kitaabka weyne kan uu kasii ballaadhanna kama eegin mas'alada siduu tansiisinayo laakiin saniiciisu siduu egi waa saas se mas'alada qawisan qowlka odhanaayo waa waajib aan rukni ahayn salliga nebiga sala allahu alay slam lagu sallinayo atixiyaadka dambe gudihiisa waajib waa tahay laakiin waxa weeye ma gaadhsiisna heer rukninimo ma gaadhsiisna taas ayaa markaa waxa way arjaxa haddaan la-aanteed salaaddu asaxayna nebigu sala allahu alayh wasalam ninkan tukanayay wuxuu ku odhan lahaa irjic fasalli fa innaka lam tusalli ku noqo oo tuka buu odhan lahaa maa tukani mana amrin nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku noqdo salaadii marka waxaa laga qaadanayaa salaaddiisi in naqsi ku sugan yahay laakiin salaaddiisu ay asaxday haddii la yidhaahdo ninkan garasho waabay uga dhacday waxaa la odhanayaa shayga rukniga ah in jahli looga tagaa salaaddii inay asaxdo keensan maayo waayo ninkii salaaddiisa xumeeyeyba rukniguu ka tegayey wuxuu uga tegayey jahli buu uga tegayey oo ma garanayn maadaama aanu garanayn looguma cudrin oo lama odhan yacni ha u noqonin ee waxaa lagu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli marka shayga rukniga ah haddii nisyaan looga tago iyo haddii jahli looga tago marnaba sidaa laguma daayo laasim waxaa in lagu noqdo oo lala yimaado halkaa waxaa ka soo baxaysa salliga nebiga sala allahu alay slam lagu salinaya atixyaadka dambe inaanu rukni ahayn daliil kaleo aan kan ahayn oo loo hayo na ma jiro oo kan ka xoog badan oo tilmaamaya xagga dalaalada waajibnimo laga qaadan karo gaayatu maa fi lamri waa kan kanna waxaa lagu yidhi cajila haada waa degdege dabeedna waxaa loo sheegay kayfiyadda caynkaasi inuu la yimaado sidaas iyada abaa loo sheegay saas aawadeed ruuxi hadduu marka salaadii tukado adee salligii nabiga sala allahu alay slm uu ku salinayay ilaawo uuna salaamu naqsado waxa uu la imanayaa marka isagaa sujuudu sahwi buu ku kabaya sujuudu sahwi ayuu ku kabaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdaan shayga sunnaha uunbaa sujuudu sahwi u kabaa laakiin shaygu hadduu waajib yahay sujuud sahwi ma kabo siday shaaficiyada oo kale yidhaahdaan laakiin sida saxiixa ah shayga waajibka ah haddaanu rukni gaadhsiisnayn sujuud sahwiga waa kabi karaa siday ahlucilmiga qaarkood qabaan waana sida saxiixa waana sida saxiixa ah bacdu ahlicilmi waxaabay bay leeyihin xadiidkan laftiisa waajibnimo kama daliishanayna bay leeyihiin waayo liyusalli amarka ku soo arooray waa amar sharti ka horeeyo marka kayfiya caddayn weeye arrin ku saabsan oo sida awlaha iyo afdalkaabaa lagu caddaynaya laakiin calaa kulli xaal in kollay uu waajib yahay laakiin rukni aanu gaadhsiisnayn ayaa markaa saxiixa salliga nabiga sala allahu alay slam lagu salinaya atixyaadka dambe gudihiisa wallahu aclam wujuubu listicaadati min arbacin qabla adducaa magangalku inuu waajib yahay ilaahay laga magangalo min arbacin afar khasladood in ilaahay laga magan galaa inay waajib tahay qabla ducaa iyo ducada ka hor oo ducada salaada aakhirkeeda la ducaysanayo ka hor waa in afar shay ilaahay laga magan galaa oo inu afartaas shay kaa badbaadiyo ruux waliba waa inuu ilaahay ka magan galaa wa kaana sala allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa idaa faraga axadukum min altashahud alaakhiri markuu ka faaruqo axadukum midkiin min atashahudi ataxiyaadsiga alaakhiri dambe markuu ka faaruqo falyastacid billaahi min arbac ha magan galo ilaahay afar shay ha ka magan galo yaquulu wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow inii acuudu bika min cadaabi jahannam anigu waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi jahannama cadaabka jahannamaan kaa magan gelaya ee iga badbaadi wa min cadaabi alqabri cadaabta qabrigana waan kaa magan gelayaa ee iyadana iga badbaadi wa min fitnati almaxya waalmamaati nolosha iyo geeridaba fitnadeediiyo imtixaankeedana iga badbaadi oo in nolosha gudaheeda lay fitneeyo iga badbaadi fitnada geeridana iga badbaadi wa min shari fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaal oo dajaal cawar ah fitnadiisa sharkeedaan kaa magan galay ee iyadana iga badbaadi uma yadcuu dabeedna waa ducaysanayaa linafsihi naftiisa wuxuu u ducaysanayaa bima badaa lahu wixii u muuqda ayuu ilaahay weydiisanaya oo ka baryaya xadiidkana waxaa soo wariyey muslim iyo abu cawaana iyo nasaa-i ibnu jaaruud ayaa soo wariyey wa kaana sala allahu alayh wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yadcuu bihi mid ku ducaysta ayuu ahaa fii tashahudihi ataxiyaadkiisa ayuu ku ducaysan jiray yani markaa ducadaas oo camal ahaanna waa u sameeyey nebigu sala allahu alayh wasalamo waa ku ducaysan jiro wuxu odhan jiray allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya walmamaati wa min fitnati masiixi اdajaal ama wa min shari fitnati masiixi اdajaal marka ficil ahaanna waa u sameeyey orah ahaanna waa u amray orah ahaanna waa u amray xadiiskanna waxaa soo wariyey kaana salى اllahu alayh wasalam yadcuu bihi fi tashahudih abu dawuud iyo imaam axmed bisanadin صaxiix baa sheekhu yidhi wa kaana yucallimuhu الصaxaabata radia allahu canhum wa kaana wuxuu ahaa nebigu salى اllahu alayh yucallimuhu mid waxa weeye ducada isticaadada mid bara buu ahaa asaxaabata radia allahu canhum asaxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam nebigu waa beri jiray radia allahu canhum ilahay ralliha ah ka noqdee kamaa yucallimuhum asurata min alqur'aan siduu suurad qur'aana u baroo kale si la mid a ayuu u beri jiray inay ducada ugu ducaystaan xadiiskana waxaa soo wariyey muslim iyo abu cawaana marka waa in lala yimaadaa ducadaas waana sunna muakada bacdu ahlicilmina waxaa laga sheegaa inay yidhaahdeen waa waajib waana sida sheikhu doortay ee maray laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay sunno tahay waajibnimada sheikhu wuxuu ka daliishanayaa iyo culammada sidaa ku tagtay amarka falyastacid billaahi min arbaca falyastacid waa amar amru yaqtadi اlwujuub amarkuna wuxuu keensadaa waajibnimo marka maadaama nebigu amray sala allahu alayh wasalam waajib baa lagu xambaarayaabay yidhaahdeen wax ka leexiya haddaan la helin waata kale nebigu sala allahu alayh wasalam waa samayn jiray waa la iman jiray inuu ka tegayna lama soo rarin kaanadana waxaa u badan in loo isticmaalo shayga daa'imka ama haalibka ah mar mar waa dhacday naadira inay usoo aroortay shay mar keliya la sameeye kaana laakiin haalibka u badani sidaa ma aha haaliban shay la daa'imay ama haaliban la samayn jiray baa loo isticmaalaa kaana waata kale nebigu sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa waa bari jiray sida suurad qur'aana uu baroo kale u bari jiray taasna waxay ku tusinaysaa sida ugu dadaali jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam ducadan in lala yimaado sida ugu dadaali jiray tan isticaadada waktiga uu sheikhu waajibinayaa waa marka tashahudka waayo xadiisku wuxuu sheegayaa إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع marka mawdica la amray wuxuu mucayan ku yahay inay tahay aakhirka salaadda inay tahay oo atixiyaadka dambe dabadiisa inay tahay wuxuu kaloo xadiiska kale sheegayaa kaana sala allahu alay wasalam yadcuu bihi fii tashahudihi marka waxaa laga soo naqliyaa taawuus inuu carruurtiisa ku garaaci jiray ruuxa ka taga afartaa shay inuu ilaahay ka magan galo ilmaha ka tago ubadkiisa ka mida taabiciga taawuus la yidhaahdaa waa garaaci jiro maxaad uga tagtay buu odhan jiray waxay culamada qaarkood yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa inuu u qabay inay waajib tahay saas yadaa inuu u qabay taas yadaabaa laga qaadanaya afartan umurood ee ilaahay laga magan gelayaana waa arrin aad iyo aad u muhima in ilaahay laga magan galo mid waa cadaabkii jahannama oo wax la mida aanu jirin mid waa cadaabtii qabriga waa laba cadaabood oo midna qabriga tahay midna waxa weeye cadaabtii naartay jahannamo tahay ta saddexaad waxay ku saabsan tahay waa fitnada nolosha iyo fitnada geerida marka taana in ilaahay laga mangala waa muhim ta afraad waa masiixu dajaal oo sharkiisa iyo fitnadiisu fara badan tahay oo nebi weliba ummaddiisa uga digay in fitnadiisa ilaahay laga magan galo waa arrin markaa muhim ah waayo cidamka fitnadaasi weyntahay daraaddeed baa keensatay nebi weliba in ummaddiisa uga digo ou yidhaahdo masiixu dajaal ama dajaal cawar ka digtoonaada sidaasaana xaaladiisu tahay caynka iyo caynka dad fara badanna wuu fitnaynaya waa ka saarayaa diinta marka baryada in la farabadsado oo salaada akhirkeeda lagu ducaystaa waa mid muhim ah culammada jamaahirtuna laftoodu waxay yidhaahdeen sunnuhu waa mu'akad bay yidhaahdeen oo sunno markay ku tageen waxay yidhaahdeen way adkeeyeen waxay waa sunno la adkeeyey dee bacdi culamada ka midna waa kuwa qababa inay waajib tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk